wdilaalatu daliilku waxaa weeye calaa nafyi ismi اlkamaali magacii buuxay in la anfinaya u daliilka ah khilaafan lilashcariyati annagoo ashcariya khilaafayna huwa waxaa weeye daliilkaasi annahu qad habata waxaa sugnaaday min aslina asalkanagi diineed waxaa ku sugnaaday ana aliimaana ismu lijamiici aaca asal ahli sunna waljamaca waxaa weeye iimaanku waa aacaadkoo dhan waajibaadkoo lala yimaado iyo muxaramaadkoo laga tago sunankoo lala yimaado iyo xataa makruuhaadkooba laga tago haddii la awoodaba aacaadkii buu sheekhu marka miaali wuxuu hi afcaalu اlqalbi wاljawaarix wey afcaasha qalbiga ka dhacdo tacdiimka iyo maxabada iyo naxariista iyo muraaqabada iyo khawfka iyo khashyada ilaa akhirihi iyo jawaarixdii wixii ka dhacahayaho de salaadii iyo soonki iyo xajki iyo dadkoo wanaagga la faro xumaha laga reebo iyo wa haada almacna macnaha asaga ah ee jamiicu طaacaadka ana laa yuujadu la heli mahayo ama ismiga kamaalkana laa yuujadu la heli mahayo bitarki bacdi اlwaajibaat waajibaadkii barhkood nin ka tegey iimaankiisibaa dhammaystirna suuragal ma aha fawajaba waxaa waajiba an yantafiya inuu reebtoomo meesha uu ka baxo ismu اlkamaali iimaankii dhammayska tiraa ama magacii buuxay walaysa yamtanicu mana reebano an yantafiya inuu meesha ka baxo ismu اlkamaali wain lam yantafi jumlaة اlsm yani mumtanicna ma aha buu ihi in meeshii laga qaado magacii buuxay ama kamaalkii wax laga gooyo yuusanba iimaanka dhanba dumine khawaarij iyo waciidiye iyo mucsilan waxaan ku diidanayn ruux muslima oo dembi ku dhacaybaa gaal ah oo iimaankiisao dhan baa dumahaya oo iimaankiisa waa buray wax u haysta ma jiray taagnaayeen ashaacirana gees kale istaaganoo waxay dhaheen ruuxii oo macsiyadii ku jiro oo khamradii cabahaya oo beentii sheegi oo waxadahaya wuxuu yahay mumin iimaankiisuu dhamaystiran yahay labadaa gees labada araf labada dacalay kale istaageen waciidiyu iyo wacdiyu nimanka loo yaqaano waxaa u dhexeeya madhab salaf saalix ruuxii muslimka ahaa waa muslimun wa mu'minun biiimaani macsiyada uu ku dhacay iyo ku dhacayna waa ku cayan yahay waa ku cambaaraysan yahay waana ku eedaysan yahay iimaankiisuna ma dhammaystiro yadullu calayhi waxaa tusahaya ibnu maa dakarna waxaanu soo sheegna oo min alxaji xajkaa tusahaya xajka ayaa tusahaya idaa ahalla bibacdi waajibaatihi idan xajka waxaynu soo marray ninkii waajibaadka qayba ka taga ajibaadka waajibaadkiisi ninka qayba ka taga waxaynu soo marray in xajkiisa uu naaqis yahay xaggana ma burin in musdelifo la baryo waa waajib wadaadana ka dhigaan in mino la baryo waa waajib jamratulcaqaba in la tuurto waa waajib waajibaadkaasaad qayb ka tagtayba laakiin carafo waad la timid ixraamna waad la timid iyo xajku waa ka asaxaya laakiin waa xaj naaqis oo dhaawacan wey sidaasoo kale iimaanku haddii waajibaadkiisa qayba laga tago waa dhaawacan yahay salaada oo kale maalan salaada oo kale atixiyaadka dhex ninka ka tegey ee sujuudu sahwi ku kabay iyo ninkii la wada yimid isku salaad ma ah ayib isku salaad ma ah dhaawac baa gaarhaya salaadaadi yadul calayh waxaa tusaya maa dakarnaa waxaanu soo sheegnay min alxaji xajka idaa akhalna markuu ruuxu dhimo ama uu naaqusay bibacdi waajibaati waliannahu laa khilaafa waxaa walo intaa dheer buui waliannahu weliba waxaa intaas dheer oo daliil noo ah in iimaankii kamaalkiisa laga anfinayo annahu laa khilaafa annahu laa yuطlaqu calaa man taraka asiyaama wالzakaata inaan lagu idlaaqaynin baan muran lahayn buu soonkii ka tegay iyo zakadii wartakaba alfawaaxisha xumaanto dhanna fuulo oo muxaramaadko dhan ku dhaca annahu kaamil اliimaan inaan la dhahaynin muran ma laha soonkii ninkii ka tagay oo zakadii ka tagay oo fawaaxishto dhexba aan ka tegin annahu kaamilliimaan lama dhihi karo khilaafka hadda wuxuu ujeedaa wacidiye iyagaan mooyeene murjio way qabaan inuu kaamiluliimaan yahay laakiin laa khilaafadaas ma garanhayo wuxuu sheekhu oga jeedo nimanku ula niqaashahayo asagoo wax walbaba ka tegey oo waajibaadko dhan ka tegay muxaramaadkana ku dhacay haddii tasdiiq qalbi ah laga hayo waa mumin baylen kamil imaan jahmiyadu ashaaciruna waa min aljahmiya <clears throat> laakiin xaqiiqadu waxaa weeye haddii la yidhaahdo iimaanka wuxuu yahay ismun lijamiic اطaacaat ninkaasi ma hayo wey ninkii ka tegay waajibaadko dhan iyo muxaramaadka ka tegay ismiga asagaa ma hayo caqlan wa sharcan laakiin nimanka aad la niqaashayso waxay qabaan atasdiiq اlqalbi faqad baaba iimaana hahaataynka in lagu hadlana waaba shardiga ruknu min aliimaan maba ahay taagan yihin wuxuu shardi u yahay in axkaam islaam lagu siiyo lagu dhaxalo gowracda la cuno lagaa guursado muslimiinta lagugu daro haddaad dhimato qubuurtooda lagugu xabaalo ijraau alaxkaami aldaahira fi dunya unbaa tawxiidka loo shardiyaa shahaataynke rugniba ma ahay taagan yihin tasdiiqa qalbiga keliyaaba kuga filan ninkii intaa laga hena waa kaamil imaan bay taagan yihin ashaaciru marka sheekhu qaabka u niqaashay maana fahmin wlأna jamiica maa dakarna waxaan soo sheegnay dhammaantii oo min alaayaati ayadaha iyo wاlahbaari adilada axaadiista ah lilmuctasilati aan usoo sheegno muctasilada aan u xujaysanay dalaalatun ay adilatun wey calayhim cala alashaacira wixii adile an kusoo baabi'nayba muctasilo waxay adilo u tahay cala alashaacirana adilay ku tahay waa ayadoo wajibanaysa lianna daahirahaa daahir aladila oo aan soo maray muctasilo ay daliishadeen cafwan lianna jamiica maa dakarna min alaayaati wاlahbaar lilmuctasilati muctazila adiladay daliishadeen oo u daliishadeen inuu ruuxa ku dhacay macsida uu gaal yahay adiladii ay muctazila u daliishadeen ninka ku dhacay macsiyo inuu gaal yahay fi اlaakhira adduunkana uu yahay faasiq manzila bayna almansilatayn ninka noocaas ahaa adiladay u daliishadeen waxay dhaawacaysaa ashaaciray baabi'inaysaa ayb dalaalat calayhim lأna ظaahiraha adilada daahirkeeda laa yazni الzani xiina yazni wahuwa mumin yanfi wuxuu meesha ka saarahaya aljumlata ay jumlaة اliimaan iimaanka o dhan buu baabi'inaya ظaahiru الnas haddii lagu socdo muctasiluba taageeri iyo waciidiyo marka ashaaciraan ku baabi'inaynaa waqad ajmacnaa waxaanu isku raacnay calى ana jumlaة اlsmi waxaan isku raacnay bu annagii marka ashaaciro calى ana jumla اsmi iimaanka kulligii laa yantafi inuusan meesha ka baxayn maxaan isku haynaa marka annaga ahlu sunna iyo ashaaciro wada soconna khawaarij baan fooda gelinay waxaan ku diidnaan ku qoonsanna inay dhaheen ruuxii muslimkaa ee dembiga ku dhacay waa gaal naar buu aakhara ku waaray adduunkana waa manzila bayna mansilatayn kaafirna ma muminna ma ah ay sidaa yidhaahdeen adilada cadcadayday khawaarij dayishadeen iyo muctazilo waanu ka soo reebnay oo waynu awilnay haddii lagu awili waayo naqsi bay keensanaysaa oo iimaankii bay dhaawacaysaa lagu awili waayo xaggee la geyn ashaacirl waa tuuraysaane ama sidii khawaarij daahirkeeda ku orda iyo muctasilo ama sida anagoo kale adilada jamciya xalow inaga soo sheegna qaabka loo jamcinhaye qaabkaas yeela laakiin daliilkii laa yazni zani haba la tuuro oo iimaankii waxba iskama dhimahayo oo dhaawac ma gaadhahayo waa waraan jirin falam yabqa maba hadhin buri an yakuuna anafyu nafyiga iimaanka laga anfiyey wallahi laa yuminiyo laa yazni zani xiina yasn mumin ayib nafyiga waxaan ku xambaaraynaa buu wuxuu noqonayaa mahari inuu raajican ila alkamaal ilaa nafyi alkamaal iimaanka la anfiyey waa iimaanka dhammaystira haddii kale adiladu waxay noqon barankafail iyo macno la'aan bay noqon shaygaasna lama ogola sharciga inuu ku yimaado wabana almukhaalifu ninkana khilaaf wuxuu ku dhisay buu hi haada madhabkiisan liite ah ruuxii dembi ku dhacay waa kaamilu liimaan wuxuu ku dhisay cala ana aliimaana huwa tasdiiqu faqad iimaanku inuu yahay tasdiiq qalbiga oo laga helo iimaan bas ah wa ana aacaati min sharaa'icihi wa dalaa'ilihi aacaadkii waajibaadkuna waa sharaa'icdii iyo waxyaabihii iimaanka kutusaya mooyaane laysat min aliimaan lianna adaliila laysa min almadluul madluulku waa shay daliilkuna waa shay waajibaadku iyo acmaalujawaarixu waa adila wa dalaa'il cala aliimaan ee ma aha min aliimaan <clears throat> bay rabaan inay dhahaan wإida kaana kadalika hadduu saas ay tahay hawshoo iimaanku tasdiiq basa u noqdo qalbiga jira fainahu laa yataطaraqu fiihi calayhi cala اliimaan iimaanka ma soo galo aziyaadaةu wالnuqsaan nuqsaan iyo ziyada ma soo gashay dheheen ilaa calىa macnaa nuqsaani الhawaab inuu lagu fasiro mooyeen hawaabka isdhimahaya asha meeshaan ku jirta waa khaa ragga ay kitaabka oo kala haysta ilaa calaa macnaa nuqsaani اhawaabi hawaabka isdhimidiisa in lagu fasiri mooyeene iimaan ma kordhay dheheen fa amaa nuqsaanu yarjicu ilaa nafsi iimaani falaa bay yidhahdeen amaa nuqsaan u laaban oo tasdiiq ah maba dhici kartay dheheen wuxuu tilmaamayaa ra'yiga ashaacirada oo waxay qabaan iimaanku tasdiiq qalbi a soomayn marka la soo gaadha iimaanku ma kordhaa ziyaada ma gashaa oo nuqsaan ma gashaa waxay dhaheen nuqsaan horta maba jirtaba nuqsaan maba ogolinba laakiin waa kordhaa markuu la yidhah waa kordha laba ta'wiil bay bixiyaan ta'wiil ah hawaabkaa kuu kordhiya ajirkaa kuu kordhi oo acmaasha aad la imanaysaa hawaab dheeraada lagaaga qori iimaankeedu markuu xoogaysto adiladu badatana hawaab dheeraada lagu qorhayaa mushaarkaa kuu badan iyo hawaabkii ajirka mooyeene camalkii iyo iimaankii tasdiiqa ama kordhayo niman sidaa yidhi iyo niman yidhahdaa tasdiiqu waaba macrifo iyo cilmi eh nin walba aqoonta diineed iyo aayadaha qur intuu dhuuxo ee axaadiista uu ka warqabo ama aayaadka kowniga uu indhaha saare uu ka fakiro yaa iimaankiisuna kordhahayaa marka laakiin nuqsaanta iyagu maba ogolaba sidooduba aljawaabu jawaabta shaaciraanu ku dhufayna anna qad takalamna waxaanu ka soo hal calaa hada asl asalkan aad xujaysateen ee iimaanka inuu tasdiiq yahayba aad ku koobteen waynu ka soo hadla wabayanna waxaanu soo caddayn ana aliimaana iimaanku jamiicu aacaati inuu yaaacaadko dham wax walbo ilahay lagu adeecayo waa iimaan ayb waajibaadka lala yimaado sunanka lala yimaado muxaramaadka laga tago ictiqaadkii waxo dhan imaan wey wa haada almacnaa macnaha asaga ee jamiica ah ama kulligaana yucdamu waa la waayahayaa bitarki bacd alwaajibaat waajibaadka barhkood ninkii ka tegey haddii daacaadko dhan lamuusan imanin muxaramaadko dhanna kama tegin ninkii macsiyo ku dhacay wixii rabbi ka xariimo dhan kama tegin ninkii waajib ka tegey wixii rabbigay amroo dhan lamuusan imanin idan waa dhiman oo naaqis dhaawac gaahay iimaankiisi warubama اxtaju inay xujaystaan baa laga yaabaa ashaaciro biاlaayaati alati اxtajnaa biha calى اlmuctazila aayadihii aan u xujaysanay muctazilo inay ku dhagaan baa laga yaabaa oy dhahaan aladiina aamanuu waamiluu aamanuu ay ku dhagaan aamanuu halka ay qabsadaan fii baqaa'i اlismi magacu inuu baaqi yahay adoo macsiyadii ku jira oo dembiga ku dhacay oo waajib ka tagay inaad mu'min tahay oo weliba mu'min kaamilu imaan lagu idlaaqaayo bay ku dhageen maxaa jira wain طaa'ifataani min almuminiin aan ku dhegaynaa bay ku dheheen iyagoo dagaal dhex oo muslimiintu islayn hayaan iyo waxaa la yidhi min almuminiin muminiinta la ilaaqayna waa mumin kamil iimaanay dheheen ashaaciralkaasay marhayaan walaa dalaalaa fii dalika adiladana wax daliila kuma lannaha tufyidu waxay adiladu faa'idaysay ihbaat alismi iimaannimo in lagu sugo fi ljumlati si guud ahaaneed wa naxnu annagu laa namnacu ma diidayno min dalika arrinkaas in ruuxii muslimkaa ee faasiq ah mu'min la yidhaahdo ma diidayn laakiin waa in lagu daro faasiq weeye bikabiirati ama waa naaqis imaan la yidhaahdo wa inamaa namnacu waxaanu diidnay oon qoonsannay min amaal mi in la yidhad waa faasiq la waa mumin imankiisu dhammaystiran yahay taasaan diidna marka warkoodu waa iska sakaraad wey ashaaciru meesha waba kuma haya nimanka u liita way jahmiya u galeen say u socdeen khawaarijtaa dhaamaya muctasilada maslat aliimaan liannahu khawaarijta iyo muctasiladu fii masalat اliimaan laguma takfiirinin howlo kalaa lagu galay laakiin aljahmiya waxaa lagu takfiiriyey masalaة اliimaan baa u daran takfiirkoodu halkaasu ka bilowdayba alfasl raabicu fasalka afraad jawaazu ziyaadati wnuqsaani fi liimaan iimaanku inuu kordhi karo xaggana isdhimi karo wa ziyaadatu ziyaadada iimaanku uu kordhana bificli aacaati aacaatkule la yimaaday ku timaadaa wanuqsaanuhu dhaawacaya isdhimidda iimaanka gaadhana bitarkiha tarki aacaati buu ku yimaadaa wa ficli macaasi iyo macaasido marka la sameeyo taa horeba waa iimaanku wuxuu ku kordhaa ficli aacaat ficli aacaatku waxaa kuusoo gelahaya tarki iyo iyo ficilba alkafu can الnafs kafu الnafsi can الشhahawaati واlmuxaramaati والzina واlfawaaxish waa min alafcaal wاlkafu ficlu fi صaxiixi اlmadhabi marka waa kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuhu labisa ma kaanuu yafcaluun baa layihi cadam الtanaahi can اlmunkaraat waxaa laga cabiray ficil iyo sunci baa laga cabiray marka iimaanku wuxuu ku kordhaa waajibaadka ood la timaado iyo sunankii wuxuu kaloo ku kordhaa inaad muxaramaadka naftaada ka xanibto ood ka qabirto ood ka celiso asna waa dhaaco weey hadi wuxuu ku nuqsaamaa inaad macaasi la timaado ama waajibaad ka tagto waqad nasa axmed axmed waa caddeeyey calaa hada arrinkan asagoo iimaanku inuu kordhaa xaggana isdhima ah fii riwaayat abilxaaris wa moxamed ibni muusa walmaruudi waqad taqadama waana soo hormaray lafdu lafdu axmed fii awali اlkitaabi kitaabka bilowgiisi baynu ku soo marray faqaala axmedu raximah اllahu tacala wuxuu ihi fii mowdicin meel ka mida ah meelahaas idaa camilta alkhayra khayr markaad samayso zaada iimaankaada waa kordhahayaa waidaa dayacta markaad baylihiso oo dayacdo iyo acmaashii waajibaadkiina naqasa waa isdhimahaya iimaanku wa qaala fii mowdicin aakhara meel kale wuxuu ku yidhi axmed aziyaadatu fi lcamal iimaanka kororkiisa wuxuu ku jiraa camalka iyo waajibaadka in la yimaadiyo cibaadada daacadka la badiyo wاnuqsaanu nuqsaantuna waxay ku jirta o ka timaadaa idaa zanaa markuu zinaysto wasaraqa u xado yani waa miaal xatooyada zinadu waa miaal اlmacaasi saasunba oga jeeda wahada haada binaaءa calى اlasl اladii taqadama hawshan ziyaadada iyo nuqsaanta axmed sheegayna waxay ku dhisan tahay binaaan mid ku dhisan weeye cala اlasl اladii taqadam asalkii soo hormar waa maxay iimaanku inuu yahay jamiic الطaaca ayb وأن الiimaana iimaanku inuu yahay huwa aacaatu kulha iimaanku inuu yahay aaacaatu kulha aacaadkoo dhanba uu yahay iyo وtarki اmanhiyaat ama وtarku اmanhiyaat manhiyaadko wixii lakaa reebo oo laga tago fataxasala fataxsul الziyaadaةu ziyaadadii baa hirgelaysa biwujuudiha biwujuubi طaacaat والنuqsaanu nuqsaankii baa hirgelahaya bitarkiha tarki الطaacaat wa huwa khilaafu qowli الmuctaزilة qowlka muctasilada hawshaa khilaafsantao ka soo horjeeda لأnna الmuctasila nuqsaan ma qabaan buطlaan bay qabaan waxay leeyiin aliimaanu yabطulu bitarki اlwaajibaat wayabطulu bificli اlmacaasi wayabطulu bificli kabiiratin aw macsiyatin wayabطulu bitarki waajibin waaxidin ay way burinhayaanba oo gaal diinta ilamka waad ka baxday kuleeyihi waa khawaarij muctazilana waay leeyin waad ka baxday iimaankii gaalnimana maadan gaarin laba reer dhaxaad baa taagantood ku dhibantaydh inta adduunkan xugum islaam baa iska kaasinayna aakhira soo ma aha sida abulahab iyo abujahal iyo fircoon iyo hamaan ba lagu cadaabhaya muctazila warkoodu waa meel lagu baaba nuqsaan ma aha iyagoo butlaan bay qabaan saasuu sheeku ku yihi khilaaf liqowl muctazila qowl ashaacira fi ziyaadati wاnuqsaan wuxuu ihi wa ama alashcariyatu nimankii ashaacirada iyagu nuqsaanaysiina maxay ka yidhaahdeen faqaala abu bakr albaaqilaani ashaacira ma qabto ziyaadat اliimaani walaa nuqsaanuhu marka loo jeeda iimaankii dhabta ahaa ee jawaarixda iyo qalbiga intuba ka dhacaya ma qabaan tawiil laakiin ziyaado ay qabaan baa jira ziyaado ay sheegaan ummadda ku siran oon sal lahayn baa jirta juwayni muxuu yidhi wuxuu yidhi aliimaanu huwa اtasdiiqu faman calima wa carafa xaqan falaa yatafaawat الtasdiiqu biاlacmaali zaadat aw naqasat wuxuu yidhi iimaanku waa tasdiiq ninkii ilaahay ogaado garta si dhaba u garta tasdiiqiisu isma kordha isma dhimhaya buuri mana kordhahayo acmaasha jawaarixu ama ha kororto ama ha isdhinto wax ay kordhin ma jirta buu ku yidhi kitaabkiisa alcaqiida anadaamiyu sidaa ku yidhi safxada siddeetan iyo sagaal fakhrudiin ara'si waa min aim alashacira wuxuu yihi aliimaanu cindana laa yaziidu walaa yanqus iimaanku agtanada ma kordho ismana dhimo لأنه لما كان اسما لتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما علم بالضرورة مجيئه به وهذا لا يقبل التفاوت فمسمى الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان المحصل, المحصل أما المحصل صفحة شن بقول تضبات يكو maaturidina sidaasay abaan maaturidiyo mutaahiriintoodii iyo ashaaciro ma qabaan imaamku inuu kordho ama isdhimo miday nagu siri doonaan ziyado ay wadaan hadda baqilani baa ka hadli doona iyo raggii lamid ah wa ama alashcariyatu faqaala abubakr albaqilani wuxuu yidhi idaa kaana huwa macrifat اlqalb imaamku hadduu yahay qalbiga aqoontiisa ilahay inuu garto garwaaqsado o ilahay ictiraafo wa tasdiiqahu ilahay inuu rumeeyo ah tasdiiq iyo macrifadu caradaani laba sifo caradku waa shayga inuu meel qabto mooye aan gooni u istaagi karin ashyaday marka jawaahir iyo carad u qaybiyaan midabkaada madowga iyo caddiinka iyo dheerarka iyo gaabnida iyo casiinka iyo buurida iyo caatinimada iyo dhaqdhaqaaqa iyo deganaanshaha iyo kala tag iyo isku imaashaha waxaasoo dhan akwaantay u yaqaanaan carad bay ku leeyihiin carad alcarad waa asifa sifaadka iyo axwaasha weeye iyo alwaanta liannahaa laabudda inay meel dhacdo waa inay meel degto wuxuu idhi fahumaa macrifadii ila macrifadu wax marna la helo marna la waayo tasdiiq waa marna la helo marna la waayo caradaani wey meelaha caradi ka mida wasifataani laba tilmaam wey min sifaat اlqulubi ay min axwaal اlqulub wالziyaadaةu wالnuqsaanu isdhimidda iyo kororkuna laa tajuuzu kuma banaano cala alcaraadi buuri acraadtu isma bedesho ismana korodho wainamaa taziidu اlأjsaamu watanqusu jidhkaa marna isdhima marna kordha ia kordhaysa aggana isdhimaysa waba kama jiraan waa ataa hay khilaafsan wey ataa ali way kordha midabka laftirkiisa marna mxuu ahay soo baxa marna la waayaa ruuxaad casiinka ogeed baa madow noqon hayaba si isoga ayb marka waa waxaan jirin bay meesha la soo shirtageen waxay dhn waxaa kordha ajsaamta ama isdhinta inaysan abin iimaanku marka inuu kordho isnimo waxaa kaloo ka hadlay mxuu ahaa sayfdun amidi kitaabkiisa abkaaru abkaar fi usuul اdiin mujaladka saddexaad saddex boqol wa qaala ibnu libaan wuxuu idhi oo iyaga ka mid ah shaaciradu maalikiina ahaa aziyaadau wاnuqsaanu tarjicaani waxay u laaban ila tasdiiqi ziyaadada nuqsaanta anagu ka hadlayno tasdiiqaa kordhi ama isdhimi laakiin iimaan mana kordho ismana dhima duun alafcaali afcaasha sameya afcaasha waxay samaynayaan intaasoo waajibaad haddaad la timaado oo caawo dhan saaad u taagan tahay oo wax walboo khayr aad la timaado iimaankaada ma kordhin bay ku leeyihiin oo maxaa jira tasdiiq weeye iimaanku tasdiiq miyaa kordhamisa maya amaad haybiyaad cusub rumaysay oo baaritaan dambe intaad samaysay iimaan uu ku kordhay tasdiiq kale tasdiiqaa kordhaa ama xoogaysta laakiin waxaan jawaarixda ka dhacahaya iimaanba maysan ahayn hadday badato qushigeed hadday yaraato iyada u taallaa hawlna khusaysaba ma ay ku leeyihiin horaanba waan ka saaray iimaanka tarjicaani ila tasdiiqi duuna alafcaal lianna alafcaala cindahum laysat min nafsi اliimaan afcaashu maba ahayn buu i nafs liimaan kama tirsaneen buu wainamaa huwa iimaanku waxaan weeye atasdiiqu alla la rumeeyo qalban faminhum waxaa ka mida min alashaacira ama cafwan oo min annaas minhum min almuminiin weeye man yacrifu mukhbaraat اllahi tacaala mufasalatan ay aybiyaadka mukhbaraadka aybiyaadka loo jeeda akhbaar الrusul واlambiya fi aakhira wax ku saabsan jannooyinka naaraha ayb akhbaar اlumam الsaabiqa fa minhum dadka waxaa ka mid a man yacrifu mukhbaraat اllahi subxaanaه wa tacaala mufasalatan ilahay akhbaartiisii iyo haybiyaadkii ay ambiyadu sheegeen nin si faahfaahsan ooga warhayaa jira wa minhum waxaa ka mid a man yacrifuha mujmalatan si duuduban nin u yaqaana janno iyo cadaab baa jira xisaab baa jirta waa la kala bixi doonaa guud buu haystaa laakiin tafsiil iyo faahfaahin hoosta ma hayso faman carafa ahbaarta ilaah iyo aybiyaadka ninka ogaadaa mujmalatan iyadoo duduban wa aamana biha rumeeya faidaa carafa markuu garto waa damba